بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد متى يصح تحمل الحديث أو يستحب وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا سبي حملا ثuma rawaa bacda albuluuqi wamanac qowmun hunaa warudda ka sifdayhima ixdaari ahli اlcilmi lisibyaaniyi ثuma qabuluhum maa xadahuu bacda alxulum وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حين وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البشرة كالمألوفة وفي الثلاثين لأهل الشأم وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لفي دونها فغلطه قال إذ عقله وضبطه قيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أرباع ذي ذكري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ومدين أما بعد waxaan soo gaarnay mataa yasixu goormuu ansaxayaa taxamulu lxadiidi xadiidka xambaaritaankiisa ow yustaxabbu ama goormaa la sunneeyaa waqtigou ansaxaa iyo goormaa la sunneeyaa baxiga saas u koobay buxuuhan runtii waa buxuud waagii hore aada loogu baahnaa cinaayo iyo dadaal weyna culimmadu ay sii jiireen laakiin hadde waayahan dambe gaar ahaan bilaadda aan caa cilmigaba aada ugu dadaalin iyo itisaalu sanadka haddii waxbaba aan laga aqoonin sida maaragtay mandiqadeen oo kale ayba yar tahay wax maanta ma arkaysaa daneeyaba ay yar tahay oo waa maxay xadiidka waxuu leeyahay wax la yidhaahdo taxamul iyo adaa taxamulku qofka markuu ka soo qaadaayo wey mashaa'ikhta xadiidka inu ka soo qaaday da'dee ou ansaxayaa da'deesa sunnaa wey ma garan hadhow gudashada addaa'da iyo waa hadhow markuu adeeran waxaa la yidhaahdaa markuu ardayga intuu shiikh noqdo isagoo ardo uu yeesho oo cilmiga u gudbinayo xadiidkii gaar ahaan ma garan addaha taasaa marka laga hadlayaa goormaa marka taxamulku ansaxayaa goormayse sunno tahay taasoo tahay marka taxamulka waa xadiidka xambaaritaankiisa marka wuxuu yidhi waqabiluu way ka aqbaleen jumhuur اlculamaa ay riwaayat alxadiidi xadiidkii riwaayadiisa way ka aqbaleen oo hadhow haddii uu sheego min muslimin qof muslim ah marka uu addaynaayo muslimkaasoo taxamala aliftan waa iska alif iraaqa taxamula ayaa nuskadan ku taal laakiin taxamala ayaa ka fiican oo iska miimkiisa kordhaga nusqooyinkaan taxqiiqsan taxamala ay taxamala xambaaray xadiinkii xadiidkii fii xaali kufriga isagoo gaal ayuu xambaaray xadiidkii oo maqlay laakiin wuxuu gutay isagoo islaami waxaa la mid a ah qof isagoo faasiqa xadiiskii xambaaray ee markii dambe toobad keeno markii uu toobad keenay ee xaaladdiisii ay wanaagsanaatay markaa xadiidkii gudbinaayana waa la mid taasna deliisha loo haya waxaa ka mida ah xadiidkii dheeraay iyo qisadii dheeraa ee dhex martay abuu sufyaan iyo hiraqal oo su-aalaha badan uu weydiiyey isagoo hiraqla hubsanaayo ilaa nabigu risaalo u soo diray ou leeyahay ma garad uu nabigu ku leeyahay risaalada uu ku soo gaarsiinayo markaasuu yidhi bal nabigan dad u dhow bal meelaha iga raadiyo carabtii oo la helo abuu sufyaan waana waktigii muddada sulx ee ii keenow dhan markii loo keenay su-aalow warshay fara badan ayay warshay oy ka mid tahay maadaa ya'muruku u dhahay yamurunaa maaragta an nacbud allah waxdak laa shariika lah an nasr اlarxaam wa nasluqa fi اlxadiid haakada maxaasinta shareecada marka abu sufyaan marka uu qisadaa soo xambaaraya heraqle gaalo ah markuu islaamu sheegay ibnu cabaas uu ku wariya xadiisa xayra ku taallaa waxaa kaloo mida jubayr ibnu mudcim ninka la yidhahdo asaara beder oo ku jira radi allahu canhu isagoo markaasi gaal marka wuxuu maqlay nabigoo calayhi salaatu wasalaam suuratu duur akhrinayo salaadda maqal markaasuu wuxuu yidhi markaan maqlay kaada qalbi an yadiiro qalbigayga dhanba inuu kala dilaaco kusa waana markaasuu dhahay marka islaamka uu qalbiga fadaalik awal maa waqara alislaamu fii qalbi aadu ugu ta'auray almursalaad weyliyo hadba qiso cajaabil inta la soo qaado xadiid kaloo isagana waxaa jira saxiix ku yaalla oo qabla alhijra markay carabtu ay xajin jirtay iyagoo xajka ay tawalli jireen oo nabiguna calay slam markaas mabcuud uu ahaa cahdulmakri waqtay bixseen rasuul ka dambeysay calayh salatu salaam qoraysh waxay samayn jirtay carafo ma istaagi jirin maxaa jira annagu xumusaana la yidhahdaa xumus macaan dadka xamaasadan oo diintooda aada uga xamaasaysa saa darteed xaramka ka dhex bixi mayno marka wuxuu yidhi maalintii carafo jubaar wuxuu ratigaa iga dhumuudha ratigiisaa un raaraadinaya waxaan arku yidhi nabigoo oo carafo taagan calayhi salaatu salaam markaasaa waxaan inna hadaa wallahi lamin alxumus xumuskii nimankii xamaasada lahaayoo quraysh oo aan carafo istaagi karin oo dhiija dhago xarabka dhexdii ximayno uu ka mid yahee maa lahu waaqifun haahuna oo kamaa qaal muxuu meeshaan u taagaya marka labadii xadiidba waa la aqbalay goormuu soo xambaaray fii xaali kufriga inuu soo xambaaray laakiin goormuu sheegay wuxuu sheegay maanta ma arkaysaa bacda islaami ayuu sheegay faasiqana marka waa sidaas oo kale isagoo faasiqoo wax maqlaa hadhuu asagoo islaam u gudanaya kadaa sabiyun baa lamida mida ma garat sabigaasoo xamala xambaarbay cummilaada waa laga fiican yahay xamalaa ka fiican xadiidkii xambaaray uma rawaa wariyey bacda albuluuqi markuu qaan gaaro xadiidkii wariyey ma garat waa sidaa saxaabo qaar badanoo yaryaraa xadiidka iyagoo yaryaroo sabiyaa ayay maaragtay maqleen hadhow markay qaan gaareen ayay xadiidkii wariyey axaadiidtoodiina saxeenkay dhex yaalla markaasuu yidhi wamanaca qowmuun qowm ayaa diiday hunaa meesha macnaa sabiga taxamulkiisa oo qaaraa diido waxay dheen dee labdigiisa laguma kalsoonaa karo waa ilmo yar laakiin gaalku markuu gaal ah waa nin weyn faasiqu markuu faasiqah xadiisku xambaaraya waa nin weyn waa labdhi kara hadhowna qabuulka cadaaladda unbaan maanta ma arkaysa uga baahanna saas camala marka meesha ku jira laakiin kuwaas warudda waa la radiyey oo maxaa lagu radiyey waxaa u qadaran liijmaaci الصaxaabati calىa riwaayati qabuuli sigaari saxaabati saxaabado culummada oo ku kulantay saxaabadii wakhtiga nabigeed yareed oo qaangaar ku hoosaysay in riwaayadooda la aqbalo ka sibdhayni labadii wiil oo nabigu awoowaha u ahaabo kale ma garat axfaaddiisa ee gabadhiisa faatima binta rasuuli illahi sal allau alayh wasalam ayay dhashay radi allahu canhu iyaga keliya maana cabdullaahi bnu zubayr oo kale ninka la yihaahdo ku dar oo asagana yaraa cabdullaahi ibnu cabaas ku dar isaguna wuxuu ahaa ina yarbo ibnu cabbaas ku dar annucmaan binu bashiir ku dar asaa'ib bin yaziid saxaabi la yidhahdo asna yaraa almiswar bin makhrama isaguna saxaabi la yidhahdo waa raggii yaryaraay ah waqtiga nabiga calayh isalaat salaam misr makhrama uleeda ibnu cabbaas meeqa xadiiduu leeyahy misr makhrama meeqou leeyahy wax la xisaabi karo kolkasoo xasan iyo xuseen axaadiidoodu aysan aada u badnayn ibnu zubayr laftiisa aada uma badno badan sida ay maaragtay misr bin makramo ayay u badan tahay iyo ibnu cabaas hadde waaba casha sabca almukiriin kuwa mukiriinta axaadiisooda kun ay dhaafta iyagu ka mid yahay waaragu alimi riwaayadooda waa la aqbalay oo saxeynka iyo sunanka ay ka buuxdaa مع أنهم كانوا تحت البلوغ maarata bimowti النeبي sal اه alيه xayaati nebi nabiga xayaadkiisa taxta buluuq ahe iyagoon weli qaan gaarin oo nabiguna uu dhintay calayh الsalaatu wasalaam iyo nin kaloo isagana maxamuud ibnu rabiic la yidhaaho wuxuu rasuulku waxaan garanayaa candhuuf intuu biyo saa u ka baday oo biyii saa iigu soo galo ma jiro biyo saa qofkiisa iga soo galo ilmaha lagu ciyaarsiiyaa iyo tabaruk looga jeeda marka qoladaas marka saas waa lagu radiyey sida maanta ma arkaysaa saxiixaana waxaa koo lagu radiyey culummada muxadisiinta waxaa caado u lahaa inay ilmahooda majaalista mashaa'ikhda ay keenaan iyagoo sanjiryaal farjiryaal hadhowna xifdi loo qori jiray axaadiida laga wari jiray dee raggaasoo sufyaan binu uu ka mid yahay show isagoo shan qur-aanka ku dhameeyey toddoba jirna hadda waxa weeye xadiidtooba warinayo wuxuu arkay wiil yaroo oo xadiid ka imaanayo oo qoranaayo ay dadkii xoogaa ku qosqoslaayaan ku qosnoore kadaalik kuntum min qowl faman allaahu calaykum haddaad arki lahayd anoo wiil yaroo kuray oo qamiis gaaban iyo mardhow laakiin aniga dhan saan u bigsana qalinkayga aada moodoo yidhi qalinkai o dhan sida muuskii aada u malaynayso anqaasida say iigu xidhan tahay dharkayga dhan say iigu xajisan yahay u tashmiirana haddaad arki lahayda markaan yarawaad ee mashaaikhda waaweynu zuhri iyo camar binu dinaar aan u gelay markaasaa la ileeyahou yidhi wasicuu lishaykhi sagiir <laughs> sheekha yarkaa u bannaay <laughs> waxad ibna sufyaan bn cuyeyna nin dakaa badan oo xadiid iyo maaragtay fahamka qur'aanka iyo xadiidkaba iyo tafsiirkooda ilaahay ku arsuqo ajaa'ib badan oo marka shaaficiya ardadiisa ahaa mararka qaarkoodna xadiida qaarka tawjiihaadkay shaaficibaa maanta ma arkaysaa marar intou idmo iyo tawjiihaad cajiib badan keeni jiray isagana markaas oo ku raali nin aad u tamaaduc badan oo ah ardaydiisa jira anaa ka faa'iiday sida cali bnulmadiini iyo intuu iga faa'iidays intaa ka faa'idaysa badanaa uiitoodaa ah. waqabiluu waay bacdaas hadda waa qalad waay qabaluu ninka idin tahay qabila waaye waqabiluu way aqbaleen soo midda kale idinkuga noqonaa qabiluu ya qabilaa kuu qora soo maa qabiloo asaxa qabaluu middaa noo qoranta bacda kudhaga sax ma kasra dhig qabiluu bi waa dabcad dambeys aniga qabaluu iyo qora maqalinkuudi a qabiluu kasrig ba haddii masaajka kuu shaqlayna kan seedu kuu qora idinka kan waa qalad qabilo ya waa qalad waay waqabilo qabila yaqbal waqabiluu way aqbaleen min muslimin muslimkaasoo taxamala xambaarsay kan taxamulan nusqadan qore laakiin taxamalaa ka fiican taxamala xambaarsaday xadiidkii oo macnaa maqlay fii kufri isagoo gaal ah waxaa la mida faasiq oo isaguna fisqiga xambaaray ee markay islaameen ka bacdi gutay kadaa sabiyun baa lamidaho xamala xambaarsaday xaadaa oo godo asagana iskordhow uma rawaa wariyey bacda albuluuqi asaguna bacda albuluuq wariyey markuu qaan gaaray ka bacdi manaca qoomun qoomna way manciyeen hunaa halkan sabiga in la aqbalo warudda waa la rudeeyo waxaa lu rudijiyey biijmaaci saxaabati calaa qabuuli riwaayati صigaari الصaxaabati ka sibdhayna saasaan leenahay warudda calayhim waa la radiyey maxaa lagu radiyey liijmaaci lculamaa aad culummada ay ku kulmeen calaa qabuuli riwaayati sigaari الصaxaaba sigaaru saxaaba riwaayahooda in la aqbalo ka sibdhayni labadii wiiloo nabiga ugu ah xasan iyo xuseen iyo ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr asaa ibnu yaziid annucmaan binu mashiir almiswar binu makrama raggaas oo kale waxaa koo la jirta maxdaar ahlilcilmi ahlulcilmiga oo soo xaadirin jiray lisibyaani carruurta oo jalasaadka cilmiga ayagoo wax garanaya laakiin aan qaangaarin soo xaadir jiray uma markaas ka midii ah qabuuluhum aqbalitaankoodo maa xadatuu waxay ay sheegaan bacda alxulmi markay qaangaaraan bacd alxulum ay bacd alxulm markay intaasi waa in cunuga yar haddii oo wax garto inuu samaaciisu oo ansaxayo mataa yasixuu halkaana goormo ah subno ah qofkii inu isagu iskiisa u dalbao xadiidka u raadsado goormay fiican tahay oo qofka isagoo xaraysanaya iskiisa isagoon hadda waalidna aan keen meelna la keen ilaa dadku waagi hore waalidkooda qaadi jiro mashaayikhda kala daba uri jirta siday hadda iskuulaadka iyo u geynayaan meeshay masaajid iyo culmo wax maqashay dhahayaan afar iyo labaatanka sax wadaad iyo waranlaba waxaa lagala daba ordaa maaragtay madraso mishina iyo kuwo kale uun maaragtay lacag yacni cilmu addiin wax raadina cilmulquud cilmulfuluusan nin wiilkiisa sheekhnimo u xaraynayo oo xoolihiisa ku bixinaa sheekhuuna mudal baa dhakhtar idaaro maaragtay combyuter science maaragtay waxaasaa lagala daba orgaayo hal qof xataa wadaad ba allaha ka dhigi kii wadaadoo maaga xataa culmoka ilmaha yeelinoo ficiisaa jiidana illow illow kaa yeeli maayo nag mudarka ilmihiyaa ku jiidanaa jiilkiyaa jiidanaa waxaasaa marka layskugu faanayaa marka marka dadka hore laakiin cilmigay ku dadaali jira cilmigaa qiimo laha hay maa ixdaari ahlilcilmi lisibyaani ay keeni jireen uma qabuuluhum waa kaas qubuuluhum inaysa jiraan qabuul ah. uma qabuuluhum ay aqbali jireen maa xadaduu bacda alxulum ay bacda alxulmi markii ay maarata qaangaaraan laakiin goormay sabno tahay wa lxadiida markii uy qofka isagu xeraysiga u sabno tahay waa goor isagu inuu isxilqaamo manaadhiq ku kala duwan yihiin wa dalabu اlxadiidi xadiidka dalabkiisa qofku u xiraysto oo xadiidka u toofaruqo u soo tafaxayso fi lcishriini ayay ahayd cishriini beyt kaloo ku joogsanaa cishriintaana waa luqo ku sugan maaragtay eh, maaragtay luqo ku sugan eh, maaragtay asl wuxuu ahaa fi lcishriina ayuu ahaa soo maa luqo lahoo cishriini arbaciin la yidhaahdo لماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت xad الأربaعيiن waakaas beydkii maaragtay markii laga hadlaayo nuunta oo maaragtay musanah ma garata wanuuna maa ثuniya wاlmulxaqa bih aw dhihi jira bcagsi dalika fantabi bcagsi dalika waa midii maaragtay jamcda karusaalimka ra'aytu muxamadiina ra'aytu zaydayni ayay ahayd moogtahay haa tan waa mulxaq bijamcilmudakari saalimi soo maaha cishriina ayay ahayd markaasaa cishriinii lahda wamaada yabtuqa shacraau minii waqad jaaءu istaxad alarbaciin cinda zubayriyi zubayri ninka la yidhaahdo ma garan zubayru marka waxaa weeye waa nin culammadii shaaficiyiinta ka midaho zubayrualcawaamuna ku abtirsana bani asad culammadii dhexe shaaficiyiinta ka mid ahaa weliba nin muqara adigu ma ma garan axabu xiina marka loogu jecel yahay wa huwa asaguna aladii calayhi alkuufa ahlukuufa waxay ku sugan yihiin walcashru tobankuna fi lbasrati magaalada basra yidhaahde kalma'luufati wax laga yaqaano iyagu toban jir bilaabaan reer shaam waa ka sii daroono wa fii alaaiina alaaiinka dhexdiisa ayuu ahaaday cilmiga marka la bilaabo wadalabu اlxadiisi fi alaaiin ahli sha'mi hamzadaa la taxqiijina oo sha'mi asalku saas ah waa shaam marka la hamzadee takfiif iyo ibdaal lagu sameeye saddexaas qowlaa ku kala jira ma garat hadhow qowlka saxdaa wuu noo keeni karaa wadalabu اlxadiidi fi اlcishriina ayay ahaatee cinda zubayriya zubayri maaragtay wadalabu اlxadiid fi lcishriina in lagu dalbo axabu xiinin waa waktiga loogu jecel yahay khabarkii waa kaase cinda zubayriyi imaamka zubayr la yidhaahdo ma garan zubayr ninkaas loo nisbeeyey wa huwa kaasina aladii calayhi ahlulkuufati ay ku sugan yihiin waalcashru وaطلب الxadيiثi في الcaشhri saas oo kale inaad tidhaahdo in xadiidka tobankan lagu bilowdana kalma'luufati shay la yaqaano waayo oo caado ah fi lbasri basra waa arrin laga yaqaano naam hmm. haye wa fi halaaثiina wa dalabu اlxadiiثi fi halaaثiina cinda ahli الshaami ma garan waa waktiga macnaha habboon waa iyagana caado u ah intaasoo dhan waa uu ka soo tego wuxuu yidhi waxaasoo dhan waxba quyuuddaasi waxba maaha ee wayanbaqii kol ibnu salaaxaale waxaa habboon oo ka soo nadminaya taqyiduhu waktiga xadiidka la qaadanayo in lagu qaydo bilfahmi qofku marka uu wax fahmi karo xadiidka laba siyoodaa lagu soo xambaaraa marka kitaabo iyo xifdi labdu sadri iyo labdu eesh alkitaaba lagu aqbalo wuxuu yidhi wayanbaqii waxaa habboon taqyiiduhu waktiga dalabkiisa yacni waqtu dalab istixbaabkiisa bilfahmi inuu qay waqtigu qofku wax garan karo fakatbuhu haddii oo maanta ma arkaysaa xadiidkii oo maanta ma arkaysa ou qoranayo ma garan ah. ou qoranayo yakuunu xaanayaa bidabdi markii uu wax labdi karo oo wax si fiican u qori karo oo waxa loo yeerina ou qoran karo waa haddii nin oo kitaab qoran wax ku soo qaato u waxa waa inuu soo qoran karo wixii uu qortana ou labdi karo waa hadduu labdi iyo kitaab wax ku soo taxamulayo ma garan wasamaac hadduu samaaxu ku qaadanayana xaydu yasixu yakuunu u qadar wuxuu ahaanaya xaydu yasixu markuu samaaciisu ansaxayo macnaa oo wax fahmaayo wixii loo sheego ou gara karo oo wixii oo maaragtay dhub u leeyaho suu xifdi ilaa marna qof wuxuu ku soo qaataa xifdi oo xifdigiisaa xoog badan xifdu sadr marna alkitaab marka markuu kitaab wax ku soo qoraba inuu wixii qaybi karo oo kitaabkiisa uu hubsan karo inuu wixii uu qoro hadduu sadir wax kusoo qaadanayn nin wax fahmaayo wixii inta qabta xifdi kara waa inuu yahay marka taasay sii fasiraysa wayanbaqii taqyiidii bilfami ilaan xadiid marka lasoo qabanaayana laba sud baa loo soo noqdaa soo maha alxifdi bisadr iyo bidab inuu maarkayo soo maaha fa katbuhu markuu dhigaayo oo xadiidkii dab fakad markuu qoraayo yakuunu bidab waa inuu daabidin wixii uu qori karo kitaabka dabdi karo wasamaacuna yakuunu wuxuu ahaynaya xayثu yasixu samaacuhu markuu samaaciisu ansaxayo nin wixii qaba karo uu webihi hadalkaasna arrintaasna nizaacun ayaa ku jiro oo goortaas goormay tahay goortaas sinniga ugu fiican marka sinigaas oo ansaxaayo goormay tahay nisaacunaa bayn aljumhuuri ku jira afar aqwaalu noo sheegi doonaa falkhamsu shan lijumhuuri u sugnaatay jumhuurtu waxay yidhaahdaan shan hadduu gaaro qofkii waa waxbaa la dhig karaa waa qaba karaa shan ha laga dhigo maxay xujaysteenna uma alxujatu xujadooda waxaa weeye qisatu maxmuudin maxmuudin rabiic oo saxaabigii yarka ahaa qisadiisii wa caqlulmaj wahya qisadaana caqlulmaja biyihii nabigu afkiisa uga soo tufay calayhi salaatu wasalaam oo maxamed rabic ku soo tufay inuu gartay oo wuxuu yidhi caqaltu min rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam majatan ma garata oo maaragtay ugu tufa rasuulka calayhi salaat salaam min dalwin maaragtay min inaa'in fii beytin oo kale yacnii dalow oo ceelkeen laga soo bixiyo gurigeen intuu nabigu ka bada calayhi salaatu salaam oo biyu igu soo siiyo nabiga marka waa daacabeen ilmaa yararkaa inuu ka faracsiiyo ama yubarik ilaa nabiga aahaartiisa wixii afkeedu soo maray waa maaragtay waa barako taas waa laisku waafaqsan yahay waa inamaa dadka ka dembeeyey ma la barakaysan karaa taasaa war ka jira sida saxiixaana tabarugka nabigu khaasay calayh isalaatu wasalaam oo hadalladan culummada badankood aad ku arkayso now iyo fiihi tabaruk biaahaari saalixiin iyo waxyaalahaas laysa calaa itlaaqihii intaa nabiga ku khaas tahay sababtoo saxaabadii waaweyneed lagama hayo dadkii ka dambeeyey inay dhahaan aahaartoodan barakanaysanaynaa sida aahaarta nabiga timihiisa iyo maaragtay weysadiisa iyo candhuuftiisa iyo xaakadiisa iyo laysugu dili jiro loo kala qaybsan jiray iyo timihiisa iyo dharkiisa qofkii wax yar uu ka hayo loo kala qaybsan jiray culammada qaarkii xili jira wax yar oo aahaarta nabiga aan adduunka o dhanba ka jeclaanay kaydsan oo ka jeclaan nabigu salaatu wasalaa haye walxaal wacaqlulmajati oo gartay walxaal huwa ibnu khamsatin uu yahay jumhuur saasay yidhaahdeen wabihi nasaac markuu yidhi falkhamsa shantu liljumhuur u sugnaa waayahay jumhuurow maxaad xujaysateen uma alxujatu ay xujatuhumaa meesha u qadar jumhuur xujadeeda qisatu maxmuudin waaye wahya qisatu maxamuudkaasna caqlulmajja oo gartay nabiga calay slam ti biyo cantuugay oo ceelku gurigooda laga soo xunuu rabiic ayuu biyo afka marku wuxuu ku soo yidhi nabiga calay slam biyiyaa ku dhacay wejiga iyo jirkiisa ku dhacay isagiina waa ku farxay mudaacabana way ahayd tabarukna way ahayd nabiga calayh salaatu salaam wuu ku barakeynayo isaguna aahaartaas nabigaaba ku dhacdayo ninse ru'yo iyo maaragtay suxbo iyo aahaartii nabiga calayhi salaatu salaam kuwa dhacday barako badan ayaa marka isugu daray hay walxaarwa ibnu khamsin u yahay waqiila arbacat arbaca ayaa soo ibnu cabdibariyaa laga sheegay laakiin riwaayadda markuu ku tufay maarata maxmuud abou sheegay annahu kaana ibnu khamsa laakiin ibnu cabdira wuxuu dhahay arbaca malaha riwaayo maa kutusinayso laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu dhahay riwaayo afar kutusinaysa waa waayo dhah waa tatabucay riwaayo afar kutusinaysa ma aana helin fiihi ay fii qisati maxmuud rabiic kuma sugna sunnatu mutabaca sunno la raaco riwaayada sababto waxaa dhici kartaa maxmuud rabiic haddii uu gartay isagoo shan jira kuwa waaweyn oo toddoba jira xataa inay mararka wax waxgaran karin kuwa ka yaran oo saddex jira inay wax gartaan dadka tacaqulka iyo dikriyaadka waa isku khilaafsan hmm. walaysa fii sunnatun mutabaca sunno oo la raaco xujo ah ma jirto xadiidkaanna xujo kuma sugno qolada arbaca yidhi qolada maaragtay khamsa yiri midna xujo kuma sugno bal isawaabu sawaabti waa maxay fahmuhu lkhidaaba khidaabka uu fahmo mumayizan xaal uu yaku wax kale soocay waradduhu celintiisa aljawaabo uu celina inuu khidaabka hadalka la hadlaayo iyo waxle uu fahmo haddii su-aal la weydiiyana su-aashii uu ka jawaabi karo taas unbaa maarata cumdo ah bal isawaabu sawaabtu waxaa weeye fahmuhu alkhiaaba in lala hadlo khitaabka la hadlaayo inuu fahmo mumayizan xaalakuun mumayizan ilmo wax kala sooci karo wax kala garan karo waa inuu yahay iyo waradduhu radduhu aljawaaba jawaabta uu radinayo haddii wax la weydiiyo uu fahmaayo ka jawaabi karo see noo imaan doonta wiil yaraa la keeno nin sheekha loo keeno markaasaa in la maqashiyo dadku waa yare waa yare banuunkaadi waxau dhahay bal akri maaragtay qul yaa ayuha alkaafiruun haddana takwiir akri walmursalaat ma uusa gefin markaasuu yidhi iska dhaaf anigaa mas-uulka ah alxuuda hadoo mar wax fahmaa anigaa ballanka anigaa anaa damaano qaadala alxuuda tacaala day wax ka yimaado inka waxuufa bal isawaabu waxaa maxay fahmuhu sabiga inuu fahmo alkhida qofka oo raawiga oo xadiidka xambaaraya inuu fahmo khida mumayizan xaal uu yahay waradahu ljawaaba arrintaa marka maxaa ayidaya qowl ibnu xambal uu leeyahay ayaa ayidaya iyo qowl kale oo muusa ibnu haaruun alxamaad iyo qowl kaloo saddexaadoo ibnulmuqri uu leeyahay ayuu arrintaas marka ku ayida وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة تحمل يجوز لا في دونها فغلطه قال إذا, عق إذا عقله وضبطه وقيل لابن حنبلna waxaa lagu yidhi فرجل ay فإن rajulan ayaa u qadar ninbaa qaala لخمسة caشhر ay libuluuqi hamسa caشharata شhan iyo toban jir markuu gaaro cunugii ayou ataxamulu taxamurkii iyo juusu u bannaayay inuu xadiidkii xambaaro laa في diin duuniha in wax ka yar shan iyo toban xadiid uu soo xambaara hadhow hadow guta lagama aqbali maayo faqallada wou qaladou ku xukuxukin lahaa haadaa qalad qalad yani gefu xaguyo waa qalad marjuuco qaala wuxuu yidhi waxaa ku filan idaa caqalahu haddou wax garanayo wadabadahu uu xadiidka u labdiyo in loo sheega haddou garanayo oo labdiyo taasaa ku filan marka qowlkuu yidhi bal isawaabu fahmuhu alkhidaaba mumayizan waraduhu ljawaaba ayuu wuxuu ku ayiday qowlkan uu yidhi waqiil ibni xambalin baa waxaa lagu yidhi farajulu qaala ay fa ina rajula qaala nin baa wuxuu yidhi waayo xamli macin marka ninkaasdadkii hore xerkasa iyagoo saaxiibo ah hadduu qofku uu gafo wejigay ka saari jireen qaladkaas mujaamalo iyo mahebelan saas ku dhihi karaa iyo hadhow sida laisu mujaamalena afka la isku faraacay iyo waxaana ruqaan hadhow laisu dhaafsana laakiin rag hore waxay ahayeen cilmiga isuguma naxariisan lakiin qof qof kaleeta waa jecel yahay maarata laakiin xaqa uga turi maayo saas hmm. waqiila lbni xambali farajulun ey faina rajulan qaala wuxuu yihi ninkaas waa xibnu maciini lihamsi casharatu ataxamulu taxamulkii juus oo bannaanaanaya laa fii duuna wixii ka hooseeya faqalladahu qalad bou ku xuko qaala wuxuu yidhi idaa caqalahu labadahu yakfi ow yajuus waa bannaanyah haddii qofka oo xaqli yeesho waxna oga waqiila waxaa la yidhi yasixu dabdu man ay u qadar qof dabdigiis taxamulkiisaa ansaxaayo kaasoo bayna alximaari waalbarqar ximaarka iyo lo-da dameerka lo-da farraqa kala geeyo may waxaa waqiil man bayna alximaari iyo walbaqari faraqa kala geeyey saamicu markaas ani wax maqalkiisa oo uu la tirsanayo ilaa lo iyo dameer waa isku ogyihiin soomaan xoogaa isku laakiin hadduuba lo iyo dameer kala yaqaan waana wax kala garta goormuu kala garan kara waa un afar jir shan jir meelahaas marka soo gaara waa isku wada dhow yihin aqwaashaas oo kale saamicaa loo qoraa hadda waman laa qofka garanana faxadar meesha waa soo xaadir culimmadu waxay samayn jireen waagii hore kutub haddii la akrinaayo bukhaari oan la akrinaayo markii la dhammeeyo samaaca la qoraa kitaabka shiiqa akhriyey inta meesha fadhiday dadkii soo xaadiray qofkii googooyey waxaasoo labadii qofa xataa la sheekaysanaysa maanta ma arkaysa waa la qoraa hadhow dadkii wax garanayana samaaca loogu qoraya ilmi yararkaayo meesha un tabaruk loo keenana xadaro ayaa l xdaro aa la leeya kana waxaa le waa maqlay ila waa nin wax fahmi kara waqiila waxaa la yidhi man bayna alximaar man faraqa qofkii kala sooca oo kala yaqaano bayna alximaari waalbaqari saamicun ee fahuwa saamicun ayaa loo waa mid maqla loo qoraya waman laa qofan wax kala gerin oo yarna taas miya faxadar inuu xaadir yaho qisada oo maanta ma arkaysaa ou xaadir yahay ayaa marka loo qoray hay qaala bihi alxamaalu hadalkan yaa yidhi hadduu lo iyo dameer kala sooco saamicaa loo qoraya hadduusan kala soocinina xaadiraa loo qoraya yaa yidhi qaala bihi alxamaalu muusa bnu haaruun alxamaal ninkaasaa waa ibnulmuqri ninka ibnulmuqri la yidhaahdo ibnulmuqrina ninkaas eh, eh, eh. ibnulmuqri waa imaam weyn oo xaafida ah abu bakr ibn اlmqri maxamed bin ibraahim bin cali bin zaadan ayaa la saddex boqol iyo kow iyo siddeetanki ayuu dhintay ninkaa ibnulmuqri ah samaca wou maqashiyo oo macnaa wuxuu samaac u xukumay libni arbacin inan afar jiraho dii dukrin xasuus leh inan afar jiraho xasuus leh ayuu maanta u qoray ninkaasna waxaa weeye waa nin la yidhaahdo alqaadi ibn alaban nin la yidhaahdo alqaadi ibn alaban nin la yidhaahdo ninkaas ayuu maanta ma arkaysaa ayaa wiilkiisiioo u keenay isagoo afar jira wiilkiisoo u keenay isagoo afar jira markaasoo imtixaanay markaasoo marka uu u ijaazeeyey wiilkaas sababto u imtixaanay waa ninka hadda aan soo sheegay wuxuu yidhi akri suurat اlkaafiruun suurat الtakwiir suurat اlmursalaat suuradahaas ayuu maanta ma arkaysa akriyay wiilkii saasoo u keenay wiilkii markuu suuradihii oo ka baxo suuradii akhriyey markaas ka bacdi ayuu maanta ma arkaysaa ayuu maanta ma arkaysaa u keenay a qisadii ay qisadii waxay ahayd ninka la yidhaahdo xakiim khadiib albaqdaadi ayaa kifaayo kitaabkiisa la yidhaahdo oo musطalaxay waxyaalahaas riwaayada uga hadlo ayuu yihi samictu alqaadi abaa maxamedin cabdillaahi bni maxamed bn cabdiraxmaan alasbahana ayaan maqlay ninkaas eh. yaquulu asagoo dhah xafidtu lqur'aana wali khamsi siniin ibni labaan ayaa loo yaqaana wuxuu dhintay afar boqol iyo afar iyo tobanka markaasaa shan jiraan qur-aan ku xafiday markaasaa abubakar bnulmuqri la iibgeeyey waa ninkii saddex boqol iyo koyseed ka dhig anigana markaas hay waxmiltu ilaa abi bakr bn اlmuqri liasmaca minhu waliarbac sinin waa intuna qur'aanka dhame faqaala bacdu lxaal laa tusamicuunahu fii ma ha maqashiinina wixii la aqriyay fa inahu sagiir waay faqaala ibnulmuqri iqra' suurata alkaafiri waa imtixaan waa aqri oo dhan takwiir aqri waa aqri almursalaad waa aqriyo waxna kama qalbi markaasuu yidhi marka maqashiiyo ninkaan maanta ma arkaysa anaa ballan maarata anaa ballan qaaday inuus waxba qalbi sidoo kale wiil yar ayaa wuxuu weydiistay maaragtay oo markaa kabacnusii weyn noqday ayuu wuxuu weydiisay inuu ku akhriyo eh, maaragtay cabdullah ibn mubaarak cabdullah ibn mubaarak marka xoogaa wou u diid waxuu dha wou yaraystay markii ou yaraystay ayuu maanta ma arkaysaa uu xamaad bin zayd ugu dacwoodu dhahay waa ii diiday xamaadaas soo raacay wiilkii uu kala hadlay adiga waxaa dhici karta ninkan inuu qof kaa wariyo qofka ugu dambeeyo uu yahee waribou dhah markaas waa u ogolaad wuu ka wariyey sidii bay noqotay diraasada culimmada cajiiba marka waa kaas insha allah wax su-aala maa ku jiray adayg wixii lasoo marayso iska cabi